فإن يبن عكس فذو بطلان فافرض لها كمثلها ولا تزد على الذي في شرطها الماضي وجب intaynaan marka abyaadan macnaynin xalay beydkii kun boqol afartan iyo toddoba وصحح بمبهم لم يوصفه فحقها أوسطه فأنصفه waxaan filaya inaan tilmaamay saxaxada damiirku waa maalig iyo abu xaniif axmedna inuu la socday baan tilmaamay waana sida saxda ah laakiin markii aan darsiga diyaarinay kumaan tanabuhinoo maan markaa tacdiilinin beydka markii saaka aynu akriyeyn ayuunbaa aan mulaaxadeeyey marka waa la tacdiilinayaa waxay markaa noqonayaan shaafici iyo saddexdii kale shaaficibaa diidan saddexdii kalena way ogolyihiin markaa haddii shaafici soo geliya la siraa beydka celiiri buu noqonayaa beydka ku horeeyaa laga hormarinaya beydka ka horeeya ka kasii horeeya fa manaca ka axmedi saddexdii halkaa isla socday ba halkanna isla socda oo markaa shaafici mujiis buu ahaa saddexdooduna waa mancinaya halkanna waa cagsiga markaa waxaa odhan beydkaasaa laga dambaysiino wakis lahum fii mubhamin lam yuncati wackis lahum fii mubhamin lam yuncati wa wasaan liman yujiizu ahbiti fackis lahum fii mubhamin lam yuncati lam yuncati lam yuusafum bay la micdo lam yuncati wa wawasaan liman yujiizu abiti intaasuu noqonayaa kadibna wamanacaaka shaaficigii baa ku sii xigaysa wuxuu ihi wanaakixun biaxadi اlamrayni likownihi daara calaa wasfayn wanaakixun ninkii gabadhii guursaday oo ku guursaday biaxadi ilmahrayn laba meher midkood buu ku guursaday maxaa labada meher keenay likownihi daara calaa wasfayn isaga ayaa wuxuu u dhaxeeyaa laba wasfi oo mid buu ku sifaysan yahay laakiin midkiibaa laga shakisan yahayo deetana labadii sifo ayaa meherkii loo kala magacaabo waa kan tusaalihii ka qawlika wey ama ka qawli weliyi wuxuu yidhi almahru in kharajta bacdan alfu meherku haddii ay caddaatay inaad zawj tahay oo aad xaas leedahay waa kun wa in kharajta casaba haddii aad soo baxdo mid aan reer lahaynna fa nisfu meherku waa nus oo waa shan boqolo dee waa lagaa dhimayaaba marka waxaa la yidhi waxaa kugu guuriyey haddii aad reer leedahayna kun haddii aanad reer lahayna shan boqol beel isna wuxuu yidhi sidaasaa ku aqbala marka dee shaki baa yar jira inay wax jiraan iyo in kale haddaba ninkaa isagaa fahwa calaa maa qaala cinda axmed axmed agtiisa waa sidaa la yidhi sidaa uu yidhi ayuunbuu xukunku noqonayaayo hadduu mutasawiج yahayna gabadha ku guursaday haddii aa u casal yahayna an boqol buu ku guursaday wamaalikun washaaficiyu afsadaan maalik iyo shaafici meerkaasi caqdigu de u ansaxayaa mar walbe laakiin sadaaqaasi ma ansaxaya bay yidhaaheen wasaxa biluulaa lada nucmaan imaam abu xaniifa raximah اllahu tacaala ta ayaa uu ku guntamay caqdigaas oo haddii markaa sifadeedii yeesho taasaa markaa laga raadinaya fa in yabin cagsu haddii laakiin cagsigu soo baxo tan dambe sifadiisii ay ku caddaato faduu bulaani mid markaa fasaad u saaxiiba ayuu meherkii noqonayaa deetana fafrid lahaa ka mili haada markii fasaad lagu xukumo waxaa u xukumi mahrulmiligiibaad u xukumi fafrid lahaa waxaa u fardidaa gabadhii ka mili ka mahri miliha mahru miligeedii baad u fardi walaa taid laakiin ha ka ziyaadin abu xaniifa madhabiisa lagu socdaa walaa tasid ha dhaafi cala aladii fii shardiha almaadi wujid kii shardigeedaa hore laga helay ha dhaafi waxaa markaa halkan masaladan iyo masale ay fuqahadu oo dee mararka qaarkood iska imanaysa haddii asaa tahayna intaasaa lagugu guuriyey haddii asaas tahayna intaasaa lagugu guuri saasaa markaa ninkii lagu yidhi isna sidiibuu ku aqbala sifadiisa markaa iminka dee waa laga shakisan yahay xaaladda uu ku sugan yahay maalig iyo markaa abuxanmaalig iyo shaafici waxay leeyihiin sidii baycatayn fii baycada ay faasidka u ahayd ayuunbuu kana faasid u yahay oo waxa weeyaan meher markaa majhuula ayaa markaa gabadhii lagu meheriyey marka caqdigii waa ansaxayaa maharulmili baa loo wareegayaa sida aynu hore usoo aragnay maalikna dee waa kii qabla duuulna fasahi bacda duuulna mahrulmili u baydhayey isagana waad soo aragtay midwalba qaacidadiisa waad soo aragtay markii faasid noqoto sida uu ka aaminsan marka iyagu waa faasid bay halkii faasidka sadaaqa faasidka alla la mari jiray ayay la maraya axmed ibnu xambal raximah allahu isaga madhabkiisu waa sidaa la sheegay labadii xaalo mid ku caddaan marka halkan jahaalo weyn oo dib keenaysa umuu arag labadii xaalo waa wax la ogaan karayo iska sahlan markaa xaaladii uu ku cadday suurda u sug yahay tii markaa arrinkiisu uu ku caddaado ayuumbaa maarata sadaaeedii lagu leeyahay uu isagu leeyay abu xaniifa raxmat ullaahi tacaala wuxuu leeyahay mm, tasmiyada hore ayaa horta cabdigu ku xurmaya laakiin waa inta aanay ka caddaan in xaaladiisu ay ka duwanay saasuu ahaanaya oo haddii markaa ay xataa caddaato in xaaladda hore uu ku sifaysan yahay saasuu marka ku asaxay haddii laakiin ay caddaatay u leeyahay inta dambe uu ku sifaysan yahay markaa fasaad buu ayuu markaa noqonaya oo xagguu fasaadka ka keenaya wuxuu ka soo qaadayaa in caqdigu uu ku guntamay tasmiyadan hore oo tan dambe iska laguyo o kaleu ka dhigaya tii horena qayd baa ku xidhan qaydkiina isagu kuma sifaysna oo sifadii la sheegay ninkani kuma sifaysna markaa tasmiyadii way buraysa tasmiyadii way buraysa kolkii markaa tasmiyadii burto de isagana waad soo taqaanay oo mahrulmithli uu bayri jiray isagii shaafici bay ka ahaayeen laakiin arrin baa jirta ay xanafiyadu aad u isticmaalaan oo aad u qurux badan oo marka had iyo jeer fasaadka noocaasi uu yimaado ee mahrulmithligii loo bayrayo waxay sameeyaan xad hoose iyo xad sare wixii labada qof ay kala sheeganayeen ayay ku xadeeyaan iminka gabadhan hadduu ninkaasi casab noqdo shan boqol unbay rabtay wax ka badan may rabin soo ma in looga kordhiyuu diiday oo haddii mahrulmithrig uu toddoba boqol noqdo ama siddeed boqol noqdo wuxuu leeyahay iyaduba may rabin siddeedda boqol wax aanay sheeganaynba oo iyadiiba aanay raadsanaynin maxaynu u siinayn mudaciyadba kuma aha iyadu waxa weeyaan hadduu ninkani casal yahay shan boqol unbaa ka rabtaa marka wax aanay mudaciyadba ku ahaynoo aanay raadinayninba ma siinayno baynamaa shaaficiyada iyo demaalikiyadii qolyihii kale ay leeyihin mahrumili baaliqan maa balaqa ama ka hooseeyo ama ka sara laakiin abu xaniifa wuxuu leeyay wixii qowlkeeda laga helay ee intii ay iyadu raadsanaysay ah dee looga kordhin maayo ninkuna de halkan imika waxbaan qabsanin haddii isagana maaragtay waxa wey isaga laftiisu maaragtay shantan ee uu markaa qabsaday qiyaaska qowlkiisu waa inaan laga hoos marin oo haddii uu ka hoos maro meherku oo maharulmithigi intaa uu ka yaryahay dee kolka horeba hadduu casab yahay shan buu ku ogolaa gabadhee oo inuu shan boqol ka dhiibu ogolaaye shantii waa loo gaadhsiinaya markaa saasay inta badan sameeyaan laakiin halkan namigu wuxuu yidhi un walaa tasiid cala ladii fii shariha almaadi wujib wuxuu yidhi haddaba wanaakixun biaxadi mahrayni laba meher midkood kii ku guursaday bikownihi daara calaa wasfayn maadaama uu laba sifo mid ahaan uu ku sifaysan laba sifo u dhexeeyo oo ku dhex duurayo kalmahru in kharajta baclan alfu wain kharajta casaban fanisu sida meherku haddaad bacli tahay yani haddaad zawj tahay oo zawjo aad leedahay kun weyn wain kharajta casaban haddaanad ila guursanaynin meherku waa kun doolar haddaad ila guursanaysana waa shan kun marka taasoo kalena halkana imanaysaa laakiin maalikiyada ayaa yar iskhilaafayo iyagu sidoodii aan odhanayn waxay odhanayaanun halkan kunkaasuu ku guntamay shantan kunna waxba kama jiraan hadduu halowtooda wax u qora ilaahay oo iska guursadana wax ay raagsanaysoo dambe ma jiro waayo waxay leeyihin labadu way kala duwan yihiinoo markan iminka sifadiisii baan la garanayn ma sidan amise waa sidan tan kale laakiin de inaan weli la guursan waa laogya haddaanaad ila guursan waa mustaqbal wixii horu qabay maaha laga hadli maayo markaa mustaqbalku dee waa calalahi welayna war hadda looma haye imika ninkani laba xaalo udhexeeyaa ma jirte waa kuwaas ahay lakin qolyaha kale sidanoo kale unbay ka dhigaya wuxu uhi fahuwa calaa maa qaala cinda axmed axmed agtiisa waa sidaa uu sheegtay sidaa uu yiri weyaan loogu dhawaaqay wa maalikun washaaficiyu afsada wa saxa bilulaa nicmaadkiisa tii hore ayuu ku asaxaya cabdigu ku guntamaya marka waa haddii sifadeedii laga helo ama intaan waxba kala caddaan wey fain yabin cagsu cagsigu hadduu soo baxo faduu bulaan ila tasmiyadii qeydkeedii baa la waayay intan dambana isagu maba eegayaba fafrid lahaa ka milihaa haddaba mahar miligii oo kale u fardiyee walaa tasid ka kordhin laakiin cala ladii fii shariha almaadi wujid wixii shardigeedaa hore ay dhigatay laga helo mahrulmiligii sidee loo qadirayabuu ka hadlaya wuxuu yidhi wاctabir اlamhaala fi اljamaali wاsini mac bakaarati wاlmaali wغayru maalikin yaziid الnasba wbnu abi layla ktafa an taqruba wuxuu yidhi wactabiri اlamhaala dumarkii lamidka ahaa ku cibro qaado oo iyaga markaa xukunka ka qaado ku qiyaas fi ljamaali amaaasha ku tacalluja alamhaala fi ljamaali yani waxa weeyaan xagga jamaalka kuwii amhaasha kala ahaa wasinni xagga da'da kuwii kala midka ahaa mac bakaarati bakaarala jirkeego bakaaradana kala midka adamrtmit adii kalena darsiyuubadeeda lahaa walmaali xagga maalka kuwii kala midka ahaa ayaad maaragta waxa wey ku cabiraysaa wa hayru maalikin wixii maali ka soo haray yaziidu nasaba nasabkiina wuu eegay wuu kordhinay oo wuxuu markaa ka bilaabayaaba walaalaheed baa laga bilaabaya walaalaheed baa laga bilaabayaa wixii markaa la qurux ahaa la da ahaa dakaarada iyo siyuubada la wadaagay xagga maalqabeennimada iyo maarata baahida waxaasoo kuwii kala wadaagayay ayaa markaa la eegayaa sidoo kale beledkana waa la eegaa oo beledkii ay joogtana waa la eegayaa ilin waxaa laga yaaba meelaha qaarkoodna in meherka uu jabaya meelaha qaarkoodna uu qaalisanya maalik laakiin isagu intaa horun buu ilaashanayaa yaa la dhashay iyo yay ka dhalatay waxaabuu eegay wabnu abi leyla ktafaa an taqruba haddaba xagga nasabka ibnu abi leyla isagu wuxuu ku kaaftoomaya inay u dhowdahay inay nasab la wadaagta ma eegay oo isku abtirsan yihiin ee inay qaraabadeedii tahay gabadhan loo eegaya ee jamaalkii intan kalena la wadaagtay ayuunbuu markaa isagu uu eeganaya in fii sifaati almahri waljinsi ikhtalaf zawjaani aw fii qadrihi kullun xalaf famahru mili warca linucmaan qowlayhima fi zaydi wاlnuqsaan waaxmedu maqaala zawjin qabiila wamalikun qaala bihi in dakhala wayafsakhu الnikaxa in qabla اlbina yakhtalifa wayaxlifa fastayqina in haddii fii صifaati اlmahri wاljinsi اkhtalaf zawjaani in ikhtalafa zawjaani laba zawj hadday iskhilaafaan zawjkii zawjadii baa iskhilaafay fii sifaati lmahri tilmaantii meherku lahaa bay isku khilaafeen waljinsi ama jinsigiisi aw fii qadrihi ama qadarkiisii bay isku khilaafeen kullun fa kullun xalafa mid waliba uu dhaaranaya taxaalafaad akii fuqaadu odhanaya weeya labada mid waliba uu dhaaranaya haddii ay isku khilaafaan ama qadarkii meherku ahaa ama jinsigii noocii u ahaa jinsigii u ahaa geel buu ahaa iyo ari buu ahaa haddii maarata sifaadkiisa ay isku khilaafaan waxaas hadday isku khilaafaan taxaaluf baa dhacaya dhinac qura lama dhaarinayo oo jaanib waliba waa muddaciyo muddaca calayhi sida bayicaanka inoo iman doona ee maaragtay baaiciyo mushtariga oo kale ayay markaa noqonayaan dabeetana markii ay labadiiba dhaartaan dabcan haddii mididhaar waayo mididhaarto waad garanaysa haddii kaasaa loo xukumaya laakiin haddii ay labadiiba dhaartaan fa mahru mili markay labadiiba dhaartaan falwaajibu mahru milin marka mahru milibaa markaa waajibaya warca linucmaani abu xaniife waxaad u ilaalinaysaa qowlayhimaa fi zaydi wanuqsaani waxay kala sheegteen xagga ziyaadada iyo xagga nusqaanta maxaa la doonayaa intii ninku uu sheegayay wax ka hooseeya ha ku waajibinay ila nin baabu ogolaa isagoo laba kun ogol kun iyo shan ha geyni sidoo kale iyadana intii ay sheeganaysay wax ka sarreeya ha u xukumi markaa waa qaacidadiisi aynu soo sheegayn warca linucmaani nucmaan u ilaali qowlayhima waxay kala sheegteen fi zaydi xagga ziyaadada waa jaanibkeeda marka la joogo oo intii ay sheeganaysay mahrulmithligu hadduu ka siyaadsan yahay ka rid intaa wanuqsaanina waa isaga jaanibkiiso intii isaguu ogolaa hadii uu ka hoos maro mahrulmiligu buuxi oo intii ogolaa gaarsii ilan waxaad og tahay intaa in ka yar lagu meheriyey isna inta inay kasii badan baabay sheeganaysaaba marka halkaa dhaafi buu leey markaa waxaad moodaa qowlka abu xaniifa halkaa shaaficiduna meelaha qaarkood way qaateen oo minhaajku e, khulciga ayuu meelaha qaarkood sidaa qaabkaasoo kale u dhigay laakiin inta badan maca cuquudda kale ma e, sidaa ma rajaxanayaane wixii markaa soo baxa unbaa la xukumaya marka ujratulmilgala xukumayo iyo marka mahrumil la xukumayo waxaasoo dhanba wixii soo baxa intii ay sheegeen ama ha ka wada hoos marto ama ha ka sare marto ama ha waafaqdo saasay markaa ku socdaan oo caqdigiida way fasakhayaano waxay qiimaynayaano wixii markaa meesha yaalla halkana budcigii unbay qiimaynayaan ujratulmiliga markay leeyihin qofkan camalkiisii shaqadii uu qabtay waxaasaa ka baxay waxaas waxaas uu dhigmaa unbay leeyihin wa axmadu markaa saa markii lagu yiri maxaad fahamtay meeshan mudaci iyo mudaca caleyhi keliya ma kala jiraan mid waliba mudaci iyo mudaca caleyhi laakiin axmed baa arrinta khilaafayo wa axmadun maqaala zawjin qabila axmed raxmat ullaahi calayhi zawjka ayuu qowlkiisa qaadanaya isagu ka dhigayaa mudaca calayhi maxaa yeelay dee gabadhu meherkan ay raadsanayso qofkan dumar meherkan isagay ku ama maarata hada alqadra wa huwa yanfii hadihi ziyaada markaa waxay isku yihiin muddaci iyo iyo munkir bay kala yihiin dhinacaasu ka eega lakin de waxay daxraabad halkaa ka eegayaan baayiciyo mushtari inay saasoo kala sameeyaan laakiin samayn maayaan siay reebanayso oo haddii silcadii gaariga toban kun baad iga siisa iyo kaamahan siina labiiyo toban kun baan kaa siiyey ee labiiyo tobanka kun keen odhan laha de markaana waxay ina yidhaahdaan mushtariga ayaa qowlkiisa la kale oo maaragtay zawjka ayaa jaanib mushtari oo kale jooga markaa laakiin sidaa may yeelin halkaa taxaalufka ayay la qabaan jumhuurka wa axmedun maqaala zawjin qabila maqaalkii zawjka ayuu aqbalay qolyaha kale markaa taa waxay ku riixayaan ay leeyihiin maya huwa yastaxiq wuxuu leeyahay isagu astaxiqu lbudca bi hada alqadri oo sida lafisoo muddaci iyaduna waxay leedahay laa tastaxiqu ila bi hada alqadri markaa mid waliba waa muddaci iyo muddaca calayhi bay leeyihi wamaaliku imaam maalik laftiisu qaala bihi hadalkan axmed wuu yidhi in dakhala bihaa weyn waa hadduu la aqal galay oo dukuulkii uu dhacay sidaa axmed buu markaa de wuxuu leeyahay iyada waxeedii waxaw manfacadeedu istuufiyad marka waxba imika ninkii muddaci ma aha mar haddii istiifaagiiba uu dhacay waxba isagu muddaci maaha iyadunbaa markaa mudaciyad noqonaysa isaguna waa aalib wayafsaku nikaaxa nikaaxaba in yakhtalifaa qabla albinaa wiil haddii ay iskhilaafaan dukuulkaba ka hor iyadoo laysdaba aqalgelin hadday iskhilaafaan oo wayaxlifaa ay dhaartaan isagu waa kii wax badan fududayn jiray markii maharku faasid yahay iyo asalka noocaasa wuu lahaa cuquud badan oo faasidaa ah, saasuu sameeya oo sadaaq uu faasid yahay sidaasuu sameeya halkana kol hadii la ysku khilaafay dee markay dhaartaan wixii wuu fasakhmayaa sooma tasmiyadii waa fasakhmaysa sidii tasmiye faasid oo kale markaa asalkiisiibuu ku soconayaayo hadday qablalbinaa tahay wuu fasakhayaa caqdiga fastayqinan arrinkaa yaqiinso ogo wain yakun fii qabdihi lkhisaan waxaa laysku haystaa hadduu yahay waanku siiyey ay maaqsi xaggii qabdigii sadaaqa haddii laysku haysto wain yakun hadduu yahay alkhisaamu muranku fii qabdihi mid ku saabsan in la qabdooda iyo in kale oo isagu wuxuu leey waanku siiyo waad qacdatay iyana waxay leedahay imaad siinin fa iyada warkeeda ayaa lijullihim imaam ayaa imaam ah culamada badankooda imaamku u yahay yacnii isagaa hogaaminaya wey warkeeda ayaa hogaaminayo ay qaadanayaan culammadii badi sababtuna waa maxay de huna muddaci wa munkira zawju yaddaci qabda qabdi buu sheeganaya walaslu fi lficli alcadam iyada ayaa markaa dee jaanibkeeda uu asalkii taageeraya iyada asalkii ku taagay fa qowluha iyada hadalkeeda ayaa imaam ah lijullihim culamada badi wa maalikun haddaba imaam maalig baa janaxa u bayday liqowli zawji qowlu zawjka ayuu imaam maalig u bayday bacdalbina hadday arrintu tahay hadday qablalbinaa tahay waa la qabaa laakiin hadday bacdalbinaa tahay aqalgalkii kadib layiskhilaafo warkii ninka ayuu maqlayaa marka waxaa la isweydiiyey de waa sidee iyadaa asalka ku taagnayde muxuu iyadii u qaadan waaya faqiila lilcurfi intaxa intaxa yacni janaxa unbay la micnaatay oo naxwigii oo kale markaa xaggii curfiga ayuu u baydhayba curfiga daraaddiibu xaggaa ugu baydhay la yidhi curfiga ayaa wuxuu yahay dee carabta saas inaga mana curfigeenu saa maahee carabtu way qadimaanoo meelkoodu waa qadi marka xaggii curfiga ayaa marka maxay noqonaysaa ikhtilaafu اlasli waاaahir wixi odhan jirin haddii curfigii uu sidaa noqdo oo qalabatu ay tahay inaan gabadha lala aqal gelin ilaa iyo meherkeeda la siiyo waxay markaa noqonaysaa ikhtilaafu اlasli wاaahir markaana dee horena waynu saaranay maaligo aahirka rajaxay iminkana markaa aahirkii ayuu rajaxay baab اlmuxaramaati min الnisa uma الnisaءu inamaa yubaxna bاثnayni milkin aw ban yunkaxna وxarumat bاlintisaabi xayu sabcun وasabcun biradaaci huna hun albintu wاlkhaalatu wاlcamatu um bintu akhin ukhtum wabintuha waum min jihati اlmurdici lلradiici shuyuuchu wa minhu lilfuruuci walyasri lilfaxli walilqaraaba waradahu qowm min asaxaaba fii cadadi radcaati qiila cashru waliabi hawrin alaaun tacru wاlhamsu cinda shaafici waaxmada wamaliku wاlxanafi ma xadada wاlxasru fi lxawlayni lilkaiiri wاظaahiri yuhbitu lilkabiiri walaa yaraa ma kana kalwajuuri muxariman mukhaalifa اljumhuuri wakownuhu qabla alfitaabi qad dubit limaliki wagayruhu lam yashtarit waman tamut fadaruha yuxarimu walaa yaraahu shaafici اlmucadamu شhهاadة الأموال فيه تسمع ومالك بالمرأتين يقنع حيث فشا والشافعي بأربع وأحمد بامرأة فاستمع وأربع حرمن بالمصاهرة زوجات أصله بلا مناكرة وزوجة الفرع وأم العرس وبنتها وهذه بالمس وكونها في الحجر شرط الظاهر وغيرها بالعبد غير, وغيرها بالعبد غير الهادر وقيل شرط المس في الأم جرى كالبنت عن بعض الصحاب ذكرا ثم الدخول وطئها ولم يزل لأحمد والشافعي في المعتمد ولمسها أو نظر إن اشتهى لمالك والحنفي أشبها والنظر المذكور للأحناف تقييده بالفرج غير خافي والوطء بالشبهة أو بالملك حرم هؤلاء دون شك ومالك والشافعي لم يريا وطزنا محرما وألغيا تحريم من مضينا يبقى للأبد وما يلي مؤقت إلى أبد فمن زنت تحرم عند الحنبلي ما لم ما لم تتب وعدة لم تقبلي للحر أن يجمع بين أربع فحسب بالإجماع عنه الطليع وجاز للرقيق زوجتان ومالك لم يرضى بالنقصان لا جمع بين زوجة وأخت أو خالة أو عمة في وقت والخلف في ملك اليمين والطرح وما عزال الشافعي لم يصح وإنما يزوج الحر أمه إن عانت الخافة وكانت مسلمة ولم يطق لحرة صداقة وفي المحلى جاز ذا إطلاقا وأنكر النعمان هذه واشترط أن لا يكون زوج حرة فقط والشافعي زاد ما بعصمته صالحة من أمة أو زوجته والجمع, والجمع بين أمتين يمنع وغيره يقول جازت أربع وفقد شرط بعد لا يضير فليستدم فديننا تيسير ولا يكون أحد الزوجين ملكا لزوجة بغير مين ولم تجوز لمسلم من أشركت وعن مجاهد بلاء ملكت ومن تكون من ذوي الكتاب حلت بملك دون مرتياب وبالنكاح حلت الحرائر منهن وابن عمر يحاذر وفي إمائهن ما تقدم تجويز نكحهن للكوف انتمى وصبيها, وصبيها يلغي النكاح مسجلا وقيل لا عن مالك وفصلا إن تصب مع زوج لها لم يبطل وانصبه للنعمان وابن حنبل وفي نكاح المحرم البطلان وإنما جوزه النعمان وذو السقام أبطلن ما نكح لمالك وعنه إن يصح صح وأبطل العقد على معتدة فإن يطأ ولو عقيب العدة فمالك حرمها عليه مؤبدا لقبح فعلتيه wajaaza tacriduun laha fi lmudda intaku baa'inan walow muxidda lilamati nikaaxu yabqa intubac waqiila can bacdi saxaabati inqaca muxaramaadkii ayuu halkan iyagana ku soo ururiyey waana baabka saddexaad buu ahaaye rukunka labaad qaabkii u tartiibiyey ibnu rushdi kitaabu nikaax waa maxalu lcaqdigi wuxuu yihi uma nisaa adaba dumarkii inamaa yubaxn waxaa lagu xalaaleeyaa un biinayni laba un bay xalaal ku noqdaan milkin milkulyamiin aw bian yunkaxna si kale xalaal ku noqdaan ma jiro in la guursado iyo in milkulyamiin ay yihiin labadaasunbay ku xalaaloobaan waxaruma haddaba waxaa xaaraan ku noqday bilintisaabi xaggii nasabka waxaa xaaraan ku noqonaysa xayu kunna meel alle meeshay joogaanba sabcun markaa sabcuntaa soo horeynaysa waxarumat waxaa xaaraan noqonaysa bilintisaabi ku noqonaysa sabcun baa noqonaysa xayu kunna mee alla meeshii marka joogaanba toddobadaas nasab bay xaaraan ku yihiin wa sabcun toddobana biradaa'i bay xaaraan ku yihiin hunna hunna waa isla kuwii isla kuwii nasabka xaaraanta ku ahaa ayuunbaani hunna hunna marka mubtadiya khabar bay isutay albintu waalkhaalatu waalcamatu um bintu akhin ukhtu wa bintuhaa wa ulug toddobadii waa kuwa albintu ninkan wax guursanaya bintadiisii waalkhaalatu waa habaryartii waalcamatu waa edadii uma bintu ahin bintulah baa markaa iyaduna ku xigaysa oo deetii u adeerka u ahaaye ukhtun walaashii wa bintuha iyo bintulukti oo iyaduna tii abtiga u ahaaye wa ummun iyo hooyadii toddobadaasi weeyaan toddobada nasabkii xaaraanta ku ah isla radaaciina xaaraanta ku ahaanay marka dee sharaxaad badan kole halkan ibnu rushdi daabid buu sheegaa bint maxaa la yidhaahdaa khaalo maxaa la yidhaahdaa ama maxaa la yidhaahdaa lakin kutubta madhabigaa ayaa dawaabida ah lagu arkaa iyadana markaa iska tafriicaad bay iska sii noqonaysaa intana de si guudna waa loo yaqaanaa lama nadminin eh, maaragtay tacriifaadkooda radaaci markaa sii dabagalo wuxuu yidhi min jihati lmurdici lilradiici shuyuucuhu shuyuucuhu shuyuucu radaaci weeye radaacaasad sigeelinaysaa hore radaaca shuyuuciisu xagga uu ka faafayaa min jihati lmurdici weeyaan xaggii gabadhii nuujisay ayuu ka faafaya ayuu ka baahayaa la radiic xagga radiica ka baahi maayo inta yare la sheegi doona mooyaane wa minhu isagana wuxuu uga baahaa lilfuruuci xagga furuucdiisa marka xaggii qofkii dumar haydee ilmahan yar nuujisay iyada dhinac walba wuu uga kacaya xaggii usuusheeda wuu u xaggii furuucdeedana fusuusheedana wuu kacaya furuucdeedii xaggii xawaashideedana wuu u kacaya oo hooyooyin hooyadeed iyo ayaydeed iyo aabbaheed iyo waxaasoo dhan isagana waalid ba wada noqonaya caruurteediina walaalo iyo markaa wa wax kasii farcmay walaalo ayay u noqonayaan xawaashideedii walaalaheed iyo kuwaasina isagii haddana waalidba iyagana u noqonayaan hadda abtiyaal eh, bay u noqonayaan eh, maarata eh, nimankiina abtiyaal bay u noqon gabdhihiina waxay u noqon habaryeerooyin bay u noqon wahaakada saasaa markaa loo wadiyo min jihati lmurdic shuyuucuhu xagga uu ka baahayaa waa xaggii murdica la radiici xagga ilmaha naaska nuugay isaga xaggiisa kama baahayo laakiin muxuu yidhi wa minhu lilfuruuci isaga wuxuu uga baahayaa uga faafayaa xagga furuucdiisa wixii isagu u dhalo laakiin xawaashidiisa iyo usuushiisa toona radaacan shaqo kuma leh oo wax saamayna kuma yeelanayo dee kutubta madhabigaana waa lagu soo arkay tafaasiisheeda wuxuu yidhi walyasri ha u socdo ha u faafo ha ku baaho lilfaxli ha gaaro ha u gudbo xaggii markaa faxligi faxliga waxaa loogala jeedaa Ehm, ulladanna way idhaahdaan waa qofkan dumar ah caanahan ay muujisay ninkii sababta u ah ee si xalaal ah ehm, si nasabkamaarata haleelayo ugu ahaa sabab ilmihii ay umushay ehm, aabbaha u ahaa wey ilmihii caanahaas ay sababtiisa ku yimaadeen ee ay dhashay ninkii markaa aabbaha u noqday wey ku aan aabba ahayn loo zinay wa ku dhalay la xisaabsan maayo xataa nikaax faasidaka ku dhala waa la xisaabinaya lan aabbuu noqonaya soo ma weliidkii yara aabbuu noqonaya markaa radiicana isaguna aabbuu noqonayaayo walyasri lilfaxli faxligii hagu gudbo walilqaraaba iyo qaraabadiisiiba faxliga qaraabadiisii wuu u gudbayaa walaalihiina de adeerayn ninkan noqonaya isagii aabbuu noqonaya walaalihii raggii adeerayn adeerayn noqonaya gabdhihiina edooyin bay noqonayaan waa sida markaa jumhuurku ay qabaan waradahu qawm min asaxaaba jamac saxaabadii kamida ayaa arrinkaa diidayoo yiri markaa xagga ninka radaacu ma gaaro ibnulmundir wuxuu ka sheegay u taabiciin laakiin ibnu xasm baa sheegay caaisha iyo ibnu cumar iyo jaabir iyo ibnu zubayr iyo ayuu sheegay oo maarata waxa weyaan ka warinaya inkastoo sanadka qaybta hore aanu sheegayn marka iyagu markaa waxay leeyihiin markaa wax ajiib ah caaisha radi allahu tacala canha in markaa iyadana arintan laga soo wariyo iyadoo xadiidka dhane meesha u asalka la deliishadaba oo maarata aflax ahu abilqucays xadiidkaasaa de halkan radaaculabanu eh, eh, lfaxli isagaa asal u ah xadiid kale caaisha wariso waa qisadii de ninkii maaratay albaabka eh, kusoo garaacay iska celisay ee nabigu guuri ala sala wa adeerkaha maad u fasaxay ay tiri ninkaa inuujiye aniga gabadhunbaa inuujisay may waa adeerkaabaa leyi marka xadiikaasaa masalada u asala jumhuurkuna ay deliishanayaan xadiikuna waa xadiikii caaisha marka in haddana caaisha laga soo wariyo eh, in ay iyadu markaa arrinkan diiday waxoogaa qaraaba baa ku sugan calaa kulli xaal fuqahadii waxoogaa taabiciinna waa qaateen arrintaa laakiin fuqahaau alamsaar may qaadanin labanulfaxli yuxarim bay yidhahda في عدد الرضعات قيل عشر ولأبي ثور ثلاث تعب والخمس عند الشافعي وأحمد ومالك والحنفي ما حدد عدد الرضعات خلاف في عدد الرضعات الرضعات وإسكاعيل لكن ضرورة دي لو سكون في عدد الرضعات رضعاتك ترديدي قيل وحل العشر والد وعائشة رضي الله عنها أيها لقسه قوري ولأبي ثور ثلاث تعرض أبو ثورنا صدح سود الرداء والتباضة ayaa taxriiminaysa ayaa laga soo guuriyey keligiina maahe waana madhabka abu cubayd horatoodna saxaaba ayaa laga soo ibnu mascuud iyo ibnu zubayriyo ayaa laga soo naqliyey ibnulmundirna waabu dooranayaayo xadiikii laa tuxarimu alimlaajatu wala alimlaajataan mafhuumkiisa waa saddexdii inay taxriiminayaan ayay ka qaadanaya wlhamsu cinda shaafici wa axmeda shaafici iyo axmed iyagu shan bay taagan yihin iyaguna xadiikii caaisha kaana fima unzila cashru radacaatin macluumaati yuxarimna uma nusikna bihamsin macluumaat ayaa haystaan wmaaliku walxanafi maa xadada maalig iyo abu xaniifa iyagu waxba taxdiid may saban inta ugu yar ee la nuugo way taxriiminaysaa bay markaa iyagu leeyihiin oo kelmadda marka ardacna ku iyo radacaasu la eeganaya radacba hadduu xasilay waa taxriiminayaan walxasru fi lxawlayni lilkaiir walxasru fi lxawlayn labada same in lagu soo ururiyo radaaca oo wixii ka baxa la yidhahdo waxma taxriiminayo lilkaiir kaiirka ayuu sugnaadayo jumhuurku waxay leeyihiin fi lxawlayn wixii la nuujiyo unbaa taxriim keena waaahiri aahirigii yubitu lilkabiir radaaculkabiirkiibuu qabaayo kii weynaa dee radaaciisii uu qabaayo xadiikii ayuu deliishanayaa jumhuurkuna arintaasi dee axaadiid fara badan oo ay caaridaysa daraaddeed waxay leeyihiin waa qadiyatu caynin laa cumuuma laha arrintani waa qadiyatu cayn arin maarata waxa sababkeeda aanaan garanaynin inay halkan ku ahayd baa laga yaabaa inama aradaacatu min almajaaca iyo waxa weeyaan nusuusta kale xadiista kale ku aroortay ayay iyagu haystaano waxay leeyihiin radaacu lkabiir ictibaar ma laha walaa yaraa daahirigii ma arkayo maa kaana kalwajuuri wixii ahaa wajuurka o kale wajuurku waa in lagu qulaamin in qofkii inta afka loo kala furo lagu shubo in masaasadahan ma jirin ilmuhu wax ku nuugay haddii canihii la liso waxa lagu qasbaano inta koob iyo wax lagu shubo in ilmaha markaa inta afka loo kala furo lagu shubo markaa wajuur baa la yidhaahda ficilkuna waa wujuur bidami lwaaw haddaba wixii wajuur ah caano afka qofka lagaga shubay wixii ah uma arko daahirigu muxariman mid wax taxriiminaya uma arko mukhaalifjumhuuri xaaluu yahay aahirigaas yani mid jumhuurkii arintaa ku khilaafsan isagu wuxuu leeyahay wixii masi ah ee nuugma ah ee ilmuhu uu nuugo ayuunbaa taxriim keena laakiin wax aanu isagu nuugin ee lagu shubay ama wajuur ha noqdo ama sacuud ha noqdo waxba ma taxriimiyo laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin kol hadday caanihii joofka gaarayaan oo gudaha ay tegayaan muxarim bay noqonayaan aahiriyada waxaa loo nisbeeya wa kownuhu qabla alfiaar in radaacu uu yahay inta aan ilmihii laga gurinin naaska qad dubita waxaa loo soo xafiday arrinta shardigaasi limaalikin maalik agtiisa madhabta maali waayruhu wixii maalik ka soo haray lam yashtari arrintaa ma shardeey xawleynka way isla ogolyihin laakiin haddii ilmihii hore looga guriyey sanad markuu jirayba naaskii waa laga guriyey iyadoo markaa laga guriyey oo cuntada iyo raashinka iska cuno bay gabarh kale nuujisay xawleynkiina muxarim ma noqonaya maalik wuxuu leeya maya kol haddii laga guriyo ninka radaaciisi u dhammaado laakiin jumhuurku waxay leeyihiin kol haddii ay fil xawleyni ay tahay oo xawleynkii waktigii radaaca weli lagu jiro waa caadi oo waa arrintaasi eh, muctabar bay noqonaysaa muxarim bay noqonaysaa waman tamut qofkii dumar haydee dhimata fadaruhaa caanaheedu yuxarimu taxriim buu keenaa hadii qofk iyadoo markaa meyd ah ilmihii yarayntii taxriim ma keenay waxaaba laga yaba afar radco maala hadday kasoo qaadan qolyo shan toolani afar radcaa u dhammaa radcaa harsana qofkii markaa meyda ayuu markaa u ka nuuri taxriim markaa ma keenaya nacam bay yidhahda waman tamuut gabadhii markaa dhimata fadaruha labankeedu yuxarimu taxriim buu keenaa walaa yalahu arrinkaa ma arko ashaafici almucadamu imaamkii shaaficiye la weynaynaya weynaa isagu taa ma arko oo waxa weeyaan taasi asalku de waa cadamu taxriim marka axyaadiibaa xukunkan loo sugay gabadhan markaa waxa weyaan meytadaasi waa wax naadir ah marka halka naadirkaasi waa tii ay qaacidadu ahayd hal naadiru yulxaqu bijinsi aw binafsii halkan jinsigiisii lama raacin nafsigiisaa la raaciyey xukun gaaraa loo yeelay inaanu markaa radaaci kale la mid ahayn ayaa markaa laga dhigo shaaficiyadii iyagu saas yeela shardi waxay ka dhigeen gabadhu inay nooshahay marka caanaha laga nuugay haddana wuxuu u gudbay radaaci muxuu ku sugnaadaa de in kitaabu shahaadaad la geeyey ahayda laakiin halkana durushtiga uu ku sheegay madaahibto dhan way iskaga jirtaa in waxyaalo ku saabsan ibaatka abwaabta lasoo dhexgeliyo wuxuu yidhi shahaadat lamwaali fiihi tusnacu shahaadadii amwaasha wixii xoolaha maalka shuhuud u noqon jiray yani de waa raggii waa de waa la aqbalayaa rag iyo dumar isla socda farajulu wamraataani wey shahaadtulmaal marka wixii amwaal loo aqbali jiray oo dhan waa loo aqbalayaa radaaca shahaadatul amwaali markhaatigii markaa maalka markhaatiga u noqon jiray ayaa tusmacu fiihi fi radaaci radaac dhexdiisa la maqlaya wa maalikun imaam maalik isagu bilmar'atayni yaqnacu laba dumara ayuu halkan ku filan de marka maalka la joogin laba dumar kumay filnay waa inuu nin la socdo farajulu wamra'ataani markaa arin markaa iska khaasoo dumarkii la gaaro la gaar yihiin oo markaa iyaga de arrimoodii khusuusiyaadkoodii markaa laba dumar hadday ka markhaatikacaan waa caadi xayu fashaa laakiin weeyaan haddii uu faashi noqdo caam noqoto oo la isgaargaarsiiyo war la maqlay uu warku yahay markaasaa markaa ilan dadkan warka soo gaaray markhaati kama furi karti markhaatiga qofka furaya waa qofkii arkaya ilmaha yaroo naaska nuugay qofkaasuma markhaatiga furaya qof kale markhaatiga ma furayo markaa iyadoo arintii ay faashi tahay oo dadka ay dadku maqleen oo arrin la maqle ay tahay haddii markaa la helo laba dumarahoo iyagu waanu arkaynayna oo radaaca iyagu markaa shaahidka ah waa la aqbalayaa buuli biarbacin shaafici hadday dumar khaalisa noqdaan afar buu doonay waa wixii markaa dumarku ay la gaarka yihiin dee dumar khaalisa waa la aqbalaa laakiin sharcigu wuxuu ku leeyahay halkii rajulka in imra'atayni la geliyo markaa hadday rag noqon lahaayeenba dee laba nin baynu u baahnaan lahay markaa afar dumara ayuumbaa la aqbali buu le wax ka yar la aqbali maayo wa axmedun axmed isagu bimraati yaqnacu bimraati mid keliyaabuu isagu ku qancayaayo saxaabigii cuqbat bn alxaaris soo maahay ay markaa tiri qad ardactu cuqbata walatii tasawajaha markuu nebiga u yimid waa kii qadqaala marka waa kii iskaga tegey markaa gabadhiibaa marmaarata la maqlay warkeeda qof dumara warkeedii baa la qaatay bu lakiin qolyaha kale waxay ku xambaarayaan ixtiyaad bay ku xambaarayan fastamictaa dhegeysabuku halkaa markaa waxaa noogu dhammaaday nasabka kuwii muxaramaad ku ahaa iyo radaaca wixii muxaramaad ku ah iyo axkaamtii wuxuu yihi wa afar dumarkii kamidii xarumna bilmusaahara xididka lala xididay reerka ayay xaaraan ku noqonayaan zawjaatu aslihi ninku cidii marka asalka u ah waa aabbayaashii zawjaadku aabbihii iyo awowgii iyo maarata awogii hooye iyo aabba iyo waxaasoo dhan zawjaadkoodii xaaraan bay ka yihiinoo maarata waxa weye walaa tankixu maa nakaxa aabaakum soo gala bilaa munaakara cid markaa arrintaa inkirayso cid isku diiday arrintaa ma jirto naskii qur-aanka min nask walijmac wey wa zawjatu lfarci faraciisa zawjaadkoodii inankiisa ama inankiisu wixii uu sii dhalo zawjaadka ay guursadaanna iyaguna waa xalaa'ilu abnaa'ikum weeya wa ummu lcirsi zawjada hooyadeed oo iyaduna waa ummahaatu nisaa'ikum weeya wa bintuha bint lcirsi zawjada inanteedii wa rabaa'ibikum weeya wa haadihi tan rabiibadayi bilmasiba iyadu xaaraan ku noqonaysa in uu hooyadeed la aqal galo oo masiiskii uu dhaco rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum soo koriyey ayaa sharu aahiriy aahirigii uu shardiyayo allaati fii xujuurikum intuu ku dhegan yahay saxaabada qaarkoodna waa laga sheegay laakiin eh, wax badan ma aha waayruhaa eh, markaa laakiin jumhuurkii de ma halkan waxay leeyiin kharaja makhraj alqaali oo xataa axaadiisi laftooda laa tacridan calaya eh, maarata rabaa'iba kunna ayaa markaa ku jirtay meelaha qaarkood marka lama odhanin allai fii xijri iyo taas lama odhanin markaa taasaa ku filan bay leeyiin wa hayruhaa wixii ka soo hadhay bintadaasi bintadaasi waa bilmasi sawma wa hayruhaa kuwaa soo hadhay musaaharada xaaramaadka ku ihi bilcaqdi bay xaaraan ku noqonayaan iyagu in caqdi un laydho zawjat اlasli bilcaqdi bay xaaraan ku noqonaysa zawjat اlfarcina bilcaqdi bay xaaraan ku noqonaysa um lcirsina bilcaqdi in caqdi un la helo ayay xaaraan ku noqonaysaa lakiin min haadir waa saaqidka caqdigii aan saaqidka ahayn yani aan faasidka ahayn caqdigii aan faasidka ahayn ayay xaaraan ku lakin haduu caqdigu faasid yahay dee waxba xaaraan ku noqon maayaan haddii aan jimac dhicin hadduu jimac dhaco waynu arki doonaa waqiila qiil baa wuxuu leeyahay sharulmasi shardiga masiiska iyo markaa jimaaca ahi filummi jara jara filummi hooyadana waa gelayaayo ummulcirsiga iyo bintulcirsiba Eh, min nisaaikumallaati dakaltum taasi waxay u taallaabay qoladaasi leeyihiin waummahaatu eh, nisaa'ikum warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakaltum bihina sooma allaatida nisaa'ikumta hore iyo nisaa'ikumta dambaba way u taallaabay qoladaasi yidhaahdeen waxa weeyaan eh, can bacdi saxaabi dukira wuxuu i waxaa la yidhi sharulmasi shardiga masiiska iyo filummi jara jara filummi umulcirsiga wuu gelayaa kal binti sida bintideedaba u gelayo can bacdi saxaabi dukira saxaabada qaar ka mida ayaaba laga sheegayoo cali ibn abi aalib iyo ibnu cabaas iyo zayd ibni haabit iyo ayaa sidaa laga sheegay oo allaatii dakhaltum bihinada in nisaa'ikumta hore iyo nisaa'ikumta dambaba labadaba lagu nacteynayo laakiin de waa khilaafu daahir jumhuurkuna markaa ma qabaan wuxuu yidhi uma dukuulu waطuhaa walam yuusad liaxmadi washaafici fi lmuctamid masigi baynu halkan shardina so haadihi bilmasi baynu oo dukuulkiia ah. maxaa hadaba dukuul noqonaya wuxuu yidhi uma dukuul dukuulka iyo masigaasi la shardinayaa waطuhaa waa in gabadhii la jimaaco wey walam yuusad intaa waxba looguma darin liaxmadin washaafici axmed iyo shaafici siday qabaan fi lmuctamidi khilaaf baa ka jira dhexdoodii laakiin siday ictimaadayaan aljimaacu faqad weey khalwo iyo nadar iyo lamsi iyo waxaas ma ictibaarinayaan wuxuu yidhi wa lamsuhaa taabashadeedii gabadha la taabanayay aw nadarun ama eegmadii la eegayay inishtahaa weyn waa haddii qareen uu la socday labadaasi lamsiga iyo nadarka ashbahaa labadani waxay shabaheen wadcigiibay shabaheen limaaliki walxanafi maalig abu xaniifa siduu qabo marka iyagu maxay leeyihiin wadci keliya maaha ee allamsu bishahwa iyo annadaru bishahwa iyaguna waa saasoo kale hadda markii aynu sadaaqa ku jeednay bima yataqararu lmahru meelku muxuu ku taqaruraa markaynu lahayn halkaa shaafici iyo maalik baa lahaa biljimaaci faqad biljimaaci walmowt oo waxba laguma daraya lahaa axmed iyo abu xaniifana maxay lahaayeen abu xaniifa wuxuu lahaa khalwo bilaa maanica axmedna masigan iyo waxaanoo dhan buu qabiisagu iyo lumsigan iyo khalwad iyo waxo dhanba wuu kaba shaafici weli markaa sida muctamadka halkiisiibu taagiyey oo wuxuu leeyahay halkaa maaragtay waxa weeyaan masiiskii halkaa shardiga ahaa uunbaa halkanna allatii dakhaltu biina dukuulkani waa masiiskii waba kuma kala duwana wain allaqtumuuna min qabli an tamasuuhuna tamasuuhunadaiyo dakhaltum bihinadani waa isku mid marka maxaa iskhilaafay saddexda madaahib kaleba way dhaqdhaqaaqeen laakiin abu xaniifa wuu u dhow yahay meeshiisi halkaa markuu joogay khalwada ayuu lahaa wuu eegay nadar bishahwe iyo lamsi bishahwe wuu eegayna khalwo iyo khamsuturi waxaasuu eegay halkanna khalwadii ma eegay wuxuu eegayaa nadarkaa iyo eh, lamsigaasuu eegay weliba eh, nadarkana qayd buu kusii xuri doona maalik isagu waa uu ka soo guurayba xagga jimaac keliya halkaa eeganayay halkan lamsi iyo taladud oo dhan buu eegaya ataladud bay odhanaya xanaabiladuna markii xaggaa la joogay iyagaaba ugu adkaabo oo maarata lamsi iyo khalwa iyo waxaaso dhan way tirsanayeen halkan imkana shaaficiyadii bay lamid yihiino dukuulkii waxay leeyihin waa jimac keli markaa iskhilaafkaasi ictibaaraad baa keenaya xanaabiladoo kale halkaa aaaar saxaaba iyo waxbay cuskanayeen halkanna aahaartaa saxaabada ayaanay halkan ku hayn wuxuu yidhi uma dukuulu waطuha walam yusad liaxmedin washaafici fi lmuctabe wa taabashadeedii aw nadaru in ishtahaa haddii ay ishtihaa la socdo ayaa ashbahaa shabahay jimaacii bay shabaheen limaalik walxanafiyi buu shabahay walnadaru lmadkuuru nadarkaa halkaa aynu ku sheegnay lilaxnaafi axnaafta agtooda loo sheegay taqyiiduhu bilfarji in nadarun ila lfarji uu yahay oo xubinka lagu qaydayo hayru khaafi mid aan qarsoonayn weeyaan ee nadarkii kale isagu saamayn ma laha bay leeyihiin annadaru ila lfarji ayuunbaa markaa saamayn labay leeyihiin waayo nadarku sidii lamsiga ijtihaagiisu ma ah markaa isaga markaa way sii adkeeyeenoo marka uu halkaa yahay ayuunbuu saamaynta yeelanayaa haddii kale ma yeelanaya bay bishubhati aw bilmilki xarama haaulaai duuna shaki wlwaطu jimaaci bishubhati shubha ku yimid ama nikaax faasida nikaax faasida kadibna shubhadu buu lamid yahay aw bilmilki ama milkulyamiin ku yimid xarama wuu taxriiminayaa haaulaa'i afartaa dumare aynu soo sheegnay duuna shakin shaki la'aan afartee weeyi dee waa afartii halkan zawjaat اlasl iyo zawjat اlfarci iyo um lcirsi iyo bintuha soo maynaan lahayn waxay noqonaysaa markaa waxa weya mawduucat اlasli qofka usuushiisu aabihii iyo awogii iyo ciddii ay markaa uu jimaac kaga dhacay si shubha ah ama si mulkulyamiina abnaadiisii xaaraan bay ka noqonaysa sidoo kale ibnigu tii uu ugu tegey shubho ama milkulyamiin ugu tegey aabayaashii xaaraan bay gabadhii uu ninku si shubhaa ama si mulku yamiina ugu tegay inanteedii iyo hooyadeedba xaaraan bay ka noqonayaanoo sidii nikaax ayuunbaa nikaaxa saxiixa sidii uu ahaa ayuunbaa wadu shubihii iyo milkul yamiinkii loola dhaqmayaa weeyaan waa laysku raacsan yahay marka wamaalikun washaafici lam yarayaa wada zinaa muxariman wa alaya iminkana zinadii markaa ka hadlay wuxuu yidhi adaba wamaalikun washaafici maalik iyo shaafici lam yarayaa uma arkaan wad'a zina jimaaci zinada ahaa muxariman mid wax taxriiminaya uma arkaan wa algayaa kaasi bilaa macnay ka dhigan wax alliyaala wax xukma dee cuquubadii iyo wixii ka dhalin jiray mooyaane wax axkaama waxay idhaahdeen alxaraamu laa yuxarimu alxalaal bay idhahdeen wax xaaraan ihi xalaal ma xarimo marka isagiiba zinadeediiba xaaraana marka hadday xaaraan tahay xarimi laakiin qolyihii kale xanafiyadii iyo xanaabiladii halkan way adkeeyeen oo waxay yidhaahdeen xaaskii rabiibadiisii haddii markaa zina kaga dhacdo zawjadiisii uu qaboobay markaa xaaraan bay ka noqonaysa sidii maaratay wudushubhe iyo kuwii kale lamid noqonaysa deetana mufaaraqa markaa halkaa dhacaysa ayay iyagu leeyihiinoo waxay eegayaan iyagu jimaacanay eegayaan in meeshii jimaac dhacay unbay eegayaan ma eegayaan sifada jimaaca baynamaa labadan maalik iyo shaafici ay eegayaan jimaacan ijimaaci axkaamta laga ratibi jiray ee nasabku ku hareeri jiray qofka ma yahay mise ma aha maaliku washaafici lam yarayaa wada zinaa muxariman uma arkaan wa alhayaa markaa way iska ibaaliyen wax macnole kamay dhigin taxriimu man madayna dumarkaa la soo sheegaye hadda tegey taxriimkoodu yabqaa lilabad weligiibukaas wamaa yalii waxaan soo socdaa muaqatun waa taxriimun muaqatun taxriim mudaysan oo ilaa amad wakti ku eg weeya waa kuwan marka kow faman zanad gabadhii zinaysatay taxrumu xaaraan weeyi maaragtay guurkeedu cinda alxambali xambaliga agtiisa maa lam tatub intaanay toobad keenin wa ciddatan lam tukmil ciddadiina aanay dhammaystirin marka xanaabiladii zinadii waxay ula dhaqmayaan halkaa horena waa kii saasoo kale yeelay waxay ula dhaqmayaan sidii jimaacii caadiga aha ee axkaamta lahaa ula dhaqmayaan ciddadii bay ka ratibayaan marka ilaa ciddadii ay dhammaato oo ay ciddo baxdo oo haddana ay toobad keento lama guursan karayo marka xagga ciddada waxay ka keenayan dee axkaamta waa kii ka ratibaya taxriimkii ahluhii ka ratibaya ciddadiina markaa way ka ratibayaan xaggan kale ee towbadana aayaddii wazaniyatu laa yankixuha ilaa zaanin aw mushrik ayay xujaysanayaan laakiin de aayadda tafsiirkeeda daahirkeedu waa mushkil markaa jumhuurku daahirkeeda dee sidiisa looma qaadan kara bay leeyihiin markaa inay xaaraan tahay uma arkaan laakiin ciddama lagu leeyahay xoogaa maalikiyadii waxay leedahay istibraa ayaa lagu leeyahay oo markii markaa ay maaragtay waxa weeyaan dee xumaantii samayso qofkii ogi ma guursan karo ilaa iyo istibraac qo oo xaydo iyo wax lamida ay la timaado haddii ay uurba qaadayna ilaa iyo de ay ka umulayso lama guursan kara bay leeyiin iyagu laakiin xanafiyadii iyo shaaficiyadu waa layska guursan karaa kii ka sinaystay iyo ku kaleba way guursan karaa xataa low abalad low xabilad haddii xataa uur qaado iyadoo uurkii qaaday waa la guursan karaa way mehersamaysaa bay leeyihiin xanafiyada iyo iyo shaaficiyadiiyo wax axkaama xaggaa kama ratibayaan laakiin balala aqalgelayaaba iyaguna isku sii khilaafeen haaficiyadu macaaqalgalkii waa caadi weynaa xanafiyadu aqalgalka way diidaan haddii ka guursanaya aanu ahayn kii markaa ka sinaystay hadduu kii yahay wuu la dukuulayaa bay leeyihiin ilmihiina hadduu lix bilood iyo wax ka badan ku dhasho waa loogu abtirinaya isagu inuu sheegtaa uma banaana laakiin inagu kama leexinayne ila waa dhici karta in maarata si kalaba ay tahay wax weeyaan waynu waxay leeyihin cawasha iska buurreed baa dhici karta faman zanat qofkii tii zinaysatay taxrumu xaaraamay noqon cinda alxambali xambaliga agtiisa maa lam tatub haddaanay toobad keenin oo waciddatan lam tukmil walam tukmil ciddatan ciddadiina aanay kamilin taasi waa qodob ta kale waa markaa waxa weyaan waa xaggii cadadka muxaramadii bilcadad lilxuri qofkii xortaa waxaa u bannaa an yajmaca bayna arbaci afar inuu markaa jamciyo fa xasbu keli ah bilijmaaci ijmaac bay arrintaasi mualici laga soo guurinayo imaam mualic oo taalacday aqwaasha iyo e, khilaafka iyo wifaaqa garanaya aimo garanaysa ayaa laga soo guuriyey halkaa khilaaf ha gelinin buu leeyay marka dadka ijmaacaa sheegay waxaa ka mida e, ibnu xasmi baa ka mida qurubigii maalinkaabaa ka mida fatxulbaariga e, maarata alimaam ibn xajar hortood saaxib almacuuna qaadi cabdilwahaab rag fara badanoo noocaasa ayaa ijmaacaa sheegay ragga qaarkood ba markaa khilaaf hayru muctabara sheegay y waa ayru muctabar sida maawardi oo kale iyo nin la odhanayey qasim ibn ibraahim oo qolyaha shiicada ahaa waa calow qasim ibn ibraahim ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn xasan ibn xasan ibn cali ibn abi aalib markaa qarnigii saddexaad noolaa ayaa laga sheegay inuu isagaal baa bannaa intii nebigu alay sala sla u ka dhintay oo kale intanna wuu isu geeyey bay yidhaahdo laakiin nin qarnigii saddexaad ahaa shiicadunbaa sheegtay inuu caalim ahaaye xataa tarjama hagaagsan loo heli maayo ninkaas markaa hadda khilaafkiisu wax markaa ictibaaro macno u samaynaya ma jirto laakiin ibnu rushdi iyabaa dee yii maarata aarkaasa ku tegey qolana saasay ku tagtay marka markay khilaaf de maarata meelahaasoo kale waxaa laga yaaa qofki inu jira khilaaf baa jira way dhacday oo e, sidiiq xasan khaan kitaabkiisan ruud nadiya wuxuu leeya ijmaaci ma sugna marka qofku hadduu de isagu e, maaragtay tawarucayo waa halkeedii laakiin dadka ka xarimo maaha laakiin qodob arrintaasi arrin saxa ma noqonayso shuduudaadka noocaasa haddii ala raacraaca la yidhahdana meel walba cid uun wax yar tiri waa la heli karaa deetana waxa markaa soo baxaya waxaan diinta islaamkaba ahay saxaabo iyo taabiciin cid afar wax ka badan guursatay lasoo sheegay oo hebel baa intaas lama jirto iyagoo guur badnaa saxaabadu qaarkood toddobaatan dumara ay guursadeen qof qura oo afar wax ka badan isu keenay lama sheegi lilxuri an yajmaca bayna arbacin afar inuu markaa jamciya ayuunbaa u banaan markaa tii shanaad baa xaaraan noqonaysa wey saasa muxaramaadka meesha loo kale waa ilaa amad ilaa intuu kuwan meesha ka saaray fa xasbu intaas oo keliya wey bilijmaaci ijmac bay markaa waxa weeyaan arrintaas ay ku sugan tahay inaan intaa laga badin karin can mualici ijmaacaasoo laga soo guurinayo imaam mualica ama aima mualiciina wey wajaaza waxaa u bannaan liraqiiqi kii addoonka ahaa zawjataani laba xaas unbaa u bannaan wa maalikun maalik isagu lam yarda binuqsaani kii xorta ahaa laga hooseysiiyo uma arko maali muxuu le marka afar buu guursanaya buu le isagu qolyahan kale markaa waxay daliishanayaan aaaar saxaabadii cumar bin khaaabiyo ka soo aroortay oo inuu laba u guursan karo dee qiyaaskiisuna axkaam fara badan waa cala nisfi buu ahaa markaa waxay leeyihiin saxaabadana cid khilaaftay lama hayo markaa laba kama badin karo laa jamca bayna zawjatin wa ukhti aw khaalatin aw camatin fii waqti kana waa aggii jamciga oo laa jamca lama jamcin karo bayna zawjatin wa uktin awj iyo iyo walaal walaaheed walaaheediiyo iyadii lama jamcin karo aw khaalati ama zawjadii iyo habaryartii aw camati ama iyadii iyo edadeed fii waqtin hal waqti lama jamcin karo laakiin markay tani meesha ka baxday tii kale waa la keeni karaa wlkhulfu fii milkilyamiin waxaa laysku qabtay uun milkulyamiin ma isugu iman karaan markaa milkulyamiin isugu iman kara marka la looma jeedo qof ma wada yeelan karaa taasi waa bilijmac sida ibnu mudirbe uu sheegay dee laba walaalaa qofkuu soo iibsan karaa oo u joogi karaa laakiin istimtaaci baa laga hadlaya laba maaragtay waxa weya walaala ah ma ugu istimtaaci milkilyamiin inuu ugu istimtaaco ma la ogol yahay khilaaf baa ku jira wlkhulfu fii milkilyamiin khilaaf baa ku jira milkulyamiinka laakiin wadurixa buu kuyi waa la iska tuuray khilaafka oo khilaaf awood badan leh ma aha qolooyin markaa saxaabadii iyo taabiciintii iyaba uu ka jiray laakiin halkaa ma soo dhaafin khilaaf halkaa soo dhaafay ma aha marka ibnu rushdi baa yidhi shaafici baa qaba wuxuu ku yidhi wamaa cazaa lishaafici waxa uu shaafici u tiiriyey ibnu rushdina lam yasixa wax jira ma aha oo kutubtii madhabka laguma hayo war shaaficiyadu ay sheegtay oo meel uun ku qoran inta kutub aynu hayno ku qoran inuu shaafici mar uu baneeyey ama wejhi shaaficiye uu lagu banneeyey oo kutubtii shaaficiyada ku sugan arrin jirta ma aha marka khilaafkaasi waa khilaaf hore loo soo guuriyey oo dadka laga soo guuriyey ibnu cabaas iyabaa kamida ah, inkastoo uu bikhtilaafin can marba sidaa laga soo wariyey ibnu cabaas cumaan iyo ibnu siriin iyo tawaquf baa laga soo wariyey axallatuma aaya waxaramatuma aaya waa tawaquf maaha inay xalaaleeyiin oo yani waxa weeyaan waan tajmacuu bayna luqtayni way xarimaysa ilaa maa malakat aymaanukum tuma cumuumkaana dee way soo gelayaan waa leeyihiin axallatumaa aaya waa cumuumka ibnu cumar iyo ibn mascuud labada mid ahaa ayaa loo deliishadoonayn isagookaamaana halkaa soo gelin markaasuu yidhi da baciir kala soo geli ilaa maa malakat aymaanukum waa ku jiraan maa malakat aymaanukum soo kuma jiro waxaasoo dhan soo geli xayawaanaadka inaad daba soo geli buu yidhi hadaad doonaysa inaad maarata waxaweyan cumuumka aad ku socotid markaa khilaafka ayar waa jiray iyo shakigaa saxaabada qaarkood ay ka shakiyeen milkulyamiin ma lagu jamcin karaa labadii ma lagu istintaaci karaa laakiin waa khilaaf mualax ah yani waxa weye laga tegey weeyaan wlkhulfu fii milkilyamiini buu ku sugan yahay in lagu jamciyo zawje iyo uktadeed zawje maahay waxaa ujeedaa dee ukhtayd ama gabadh iyo khaaladeed ama camadeed in lagu jamciyo milkulyamiin ayaa laysku haystaa wadoyaxa laakiin khilaafkaasi mid la tuuray weeyaano aan ictibaar badan lahayn wamaa cazaa lishaafici haafici wuxuu u nisbeeyey ibnu rushdi lam yasixa ma asix wainamaa yuzawaju lxuru amah in canatan khaafa wakaanat muslima walam yuiq lixuratin sadaaqa wafi lmuxalla jaaza da iطlaaqa wankara nucmaanu haadihi washtarad an laa yakuuna zawja xuratin faqad washaaficiyu zaada maa bicismati saalixatu min amatin aw zawjati intana waa nikaaxul amihi waa aayaddii oman lam yastatic minkum awlan xukunkii ay ka hadlaysay wuxuu yidhi wainamaa yuzawaju waxaa loo dhisayaa alxuru ninkii xorta ahaa amatan addoon waxaa loo dhisi uun in canatan khaafa in khaafa canatan hadduu zina ka baqayo wa kaanat muslima iyaduna muslimad ay tahay walam yutiq aanu awoodin sadaaqan meher oo lixuratin gabadh xora uu ka bixiyo saddexdaa shardi markii la helo iyo de maaratay wax kala kusii dari doonaaye markii la helo ayuunbuu guursan karaa intabana markaa dee aayaddaa laga qaadanaya waman lam yastatic minkum awlan an yankixa almuxsanaati almuminaat markaa muxsanaadkii inaanu keri karin guursan karaynin waata halkaa lagu sheegay daalika liman khashya alcanata minkum waata halkaa lagu sheegay maaratay min fatayaatikum almu'minaat halkaana islaamka lagu sheegay man lam yastaطic minkum طawla an yankixa almuxsanaati almu'minaati malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat markaa muslimaad bay leeyihin ahlukitaab iyo waxaa waa inaanay ahayn addoon ahlukitaaba lama ogolay markaa wuxuu leeyay markaa wainamaa yuzawaju lxuru amatan adoon waxaa loo dhisi in canatan khaafa in khaafa canatan oo wa kaanat muslimatan weliba muslimadna ay tahay oo walam yutiq lixuratin sadaaqa meher uu markaa xoro ku guursadana aanu haysanin wa filmuxallaa muxalliyadan waxaa ku yaalla jaaza daa waa iska bannaan yahay zawaajulamuhu ilaaqan si mutlaqu u bannaanya marka aayaddii muxuu ka yeelaya aayadda isagu de asali buu ka leeyahayo wax mafhuumul mukhaalafo layaha gebigiisiba lama ogolaba marka qofkii aan karayn canadna ka baqaya inuu kuwa muslimaadka aguursanayo ah laakiin kii dawl helayay muxuu samaynaya marka hadlo kii aan canad ka baqaynin muxuu samaynaya kamay hadlin buule fankixu maa daaba ayay markaa gelinayaa iyo eh, maarata cumuumaadkii kale marka wuxuu leeyahay aayaddu kuwan way ka hadashay waa run intan way sheegtay laakiin de mafhuumkada ka qaadanaysaan aniguna mafhuumulmukhaalafa gebigiisaba mabaanaan qabin aayaddu marka halkaa kama hadal buuri waa iska banaantahay isu marka aayaddiiba dee markaa la iska macno tirayo kala meesha soo baxaysa mar haddii la yidhahdo intan ay manduuqeedaasu mooyaane mafhuumba male de marka maxaa loo keena waxa lagu filayd fankii xumaa qaaba lakum min annisaa way lagu filayd aayadda dhanba marka waxa la yar wax laga qaadanayo xukuni ma jira baa markaa soo baxay wuxuu yidhi wafi lmuxalla jaaza daakir waa iska bannaaya ilaaqan wa ankara nucmaanu abu xaniifa wuu ankiray haadii shuruudaa hore saddexdaynu sheegna wuu ankiray washtarada lakiinse wuxuu shardisanayaa allaa yakuuna zawja xuratin faqad in aanu gabadh xor ah hadda qabin isaga laftiisu mafhuumulmukhaalafaa waa kii aan qabin daliilkhitaabka aan maaragtay qaadanayni marka waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati ilmuuminaat intaa unbu si aayaddii faa'iido loogu sameeyo kii aan guursan karayna wuxuu ka dhigay kii aan qabin oo hadda aan haysanin gabadh xuro ah kaasaa addoontii guursanaya laakiin haddii uu lacag kasta haysto kol haddaanu gabadh xuro ah qabin wuu guursan karaabaa xanafiyadii ay leedahay abu xaniifa saasuu leey washaaficiyu zaada shaafici wuxuu soo kordhinayaa oo saddexdii shardi hore uu ku darayaa maa bicismatihi ninkaasoo aanay ku jirin cismadiisa yani u ahayn baa jeedaa saalixatun gabadh saalixatun lilistimtaac istimtaac u suubato oo min amatin ama addoona aw zawjatihi ama zawjadiisa waa inaanu addoon milkulyamiina haysan buu leey oo ku filan ama zawjo uu qabo oo ku filan waa inaanu haysanin ilan aayaddu qofkii aan guursan karayn bay ka hadashay waxa uu hadda haysto aayadda dee manduuqeedu kamuu hadal laakiin shaafici macnuhuu ka qaadanaya wuxuu le haddii uu haystaba kama sii awlaysa haddii kii lacagta haystay ee guursan karayay loo diiday kii hadda qabayba ee xuradu ay markaa waxa weeyaan xaasba u ahay ama addoon milkulyamiina haystay kaasi wuu ka kaaftoon yahay addoontii inuu guursado markaa ma guursanayo washaaficiyu zaada wuxuu soo korreeyey maa bicismati ninkaasoo cismadiisa aanay ku jirin saalixatun mid markaa u suubatay istimtaaci oo min amatin adoon milkulyamiina aw zawjatii ama xaas oo qaba sidaa daraaddeed shaafici waljamca bayna amatayni yamnacu wa yamnacu waa muxarimayaa aljamca bayna amatayn laba adoomood inuu ninku isla guursado eg milkulyamiinkii ma marxinayo taasila waa laisla wada ogolyahay laakiin isagoo markuu addoontii guursaday haddana addoon labaad ma iska guursan kara haddaan xoro guursan karayn shaafici wuxuu leey dee maya nikaaxulimaagu waa fii xaalati daruura xaalatu daruurina hadda waayruhu yaquul wixiisaa ka soo haray wuxuu leeyahay jaasat arbacu afar baa la guursa hadii shuruudii la helo shuruuddaas baa la eegayaayo afar maarata addoomood ninkuu wada isla qabi karaa saasay iyagu leeyihi shuruuddiin bay lakiin ilaashanaya wa faqdu sharin bacdu laa yadiiru wa faqdu sharin shardi la waayaa bacdu bacda zawaaji wey gabadhii markii la guursaday kadib addoontii haddii shuruuddii aynu ninkii lacag buu helay ama gabadh xoraabuu uh, maaratay wax walba ku ogol buu helay u guursadayba wax dhibaato arrintaas ku keeni mayso nikaaxii hore ee addoonta falyastadim ha sii joogtaysto ha iska sii daayimsado ha iska sii haysto addoontii uu markaa guursaday fa diinunaa taysiiru diinteennu waa fududaynoo dee guurkii hore ee soo sugnaaday lama odhanaya ha la baabiyo yuktafaru fi dawaam maa laa yuktafaru fi libtidaai wey walaa yakuunu ma noqdo axadu zawjayn labadii zawj midkood milkan lisawjihi zawjkiisa milki uma noqdo oo lama ogolo arrintaa biayri mayri been la'aan halkan laba xukum buu kugu kala sheegaya gabadhu qofka dumari addoon ay leedahay ma guursan karta weeyaan isagu iyadoo milkiyadii uu yahay inuu haddana odaygeedii noqdaa suuragal ma aha cagsiguna waa saasoo kale oo addoon uu ninku milkulyamiin u haysto inuu haddana zawj u noqdo uu guursadaa iyaduna ma bannaana waana khilaaf la'aan weeyaan tan dambe dee nikaax waxaa dhowxu soo korrinayaan jirinba istimtaaci mar walba uu kuu bannaan yahay mar haddii istimtaaci uu bannaan yahay nikaax meeshan ka suuragalba ma aha waayo maqsuudkiisiibaa meeshan ayaaba xaasil ah axkaamta lafteediina tadaarubuu ku imanayaayo ma sidii addoontaa loola dhaqmi mise sidii zawjadaa loola dhaqmi ilan addoontu habeen may lahayn xuraduna habeen bay lahayd nafaqada addoontu kifaayadunbay ahay markii shaaficiye la joogo nafaqada zawjaduna muqadara bay ahay hataa qolyaha kale hataa dan waa muqadara la odhanin curfigaa loo raacay ee kifaayo keliya looma raacay marka axkaamtii yaa isku qasmaysa haddii markaa waxa weeyaan uu dhinto ma sidii xaraairtay ma sidii zawjada ayau ciddo tirsan mise istibraa unbaa la samaynoo de waxa weeyaan addoon ahaan baa loola dhaqay marka axkaam badan baa iska hor imanaysa markaa ma bannaan tan kalena waa la mid uunoo haddii ay addoonkii ay lahayd ay guursato amarkii cidda yeelanaysaaba la isku qabanayaa ilaa markii hore iyada amarkiisu addoonkeediibuu ah iminkana isagii baa soo jooda arijaalu qawaamuuna cala nisaaya markaa meesha iyadana imika imanaysa marka waxay hahdeen fuqahadu bari aynuu kacnay odhanaysaayo marka suunaya galbeed baa loo kacay marka axkaamtii dee way iska hor imanaysaa tadaarub axkaam baa dhacay tanaafil axkaam walaa yakuunu axadu zawjayn labadii isqabay mid ma noqdo milkan lisawjihi midka kale milki u ah markaa haddii ay marka horeba milki isu ahayn isla guursan karaan wey haddii ay isqabeen iyagoon milki isu ahayn oo ay ismilkiyaanna uu fasakhmaya marka horeba addoon bay guursatay way bannaan tahay gabadhu iyadoo xurraa addoon way guursan kartaa iyada qayd kuma xidhno da iyadu ku raalli noqoto markay guursatay hadday gebigiisii la iibsato nikaaxi wuu ka fasaxay meeshaa nikaax ma jiro cagsiguna waa saas oo kaleo haddii inta addoon loo ogolaaday oo addoontii guursado kadibna uu iibsado nikaaxi wuu taasina waa taa walaa tajuus limuslimin man ashrakat walam tajuus uma bannaana limuslimin muslim uma bannaana man ashrakat gabar markaa mushrikad ah oo dee aan ahlu kitaab hayn siday soo socda bannaanaan maysa xaaraan weeye walaa tankixu lmushrikaati xataa yumina wey wa can mujaahidi markaa ma banaanada waa mulaqan laa bimilki yamiin walaa binikaaxin wa can mujaahidin mujaahid waxaa laga sheegay balaa maya way bannaan tahay in mulikan hadday milkulyamiin tahay nikaaxi waa lagu ijmacsan yaha hadal ma lehee laakiin milkulyamiinkii dii gabadh majuusiyada uu maarata soo iibsado addoona ama tu wahaniyada qolyihii dee ogolaanayey in markaa loo iqraariyo shaaficiyadu ma haddii markaa waaniyad uu soo iibsado adoon waaniyada ama adoon majuusiyada uu soo iibsado ma ku istimtaaci karaa milkulyamin ahaan ma ugu istimtaaci karaa maya bay leeyihin jamaahiirtu walaa tankixulmushirikaati mindiinaya oo sida caqdigii iyo guurkii loo diiday ayaa de maqsuudkiisii oo jimaaci iyo istimtaaci ahna loo diidaya mujaahid baa markaa khilaafkaasi laga sheegay waxaa markaa ka soo guuriyey ibnu xasmi cafwan waxaa jeedaa ibn abi shayba ayaa ka warinay ibn abi shayba ayaa musanafkiisa mujaahid arintaa kaga warinay ibn mundirna wuxuu ka sheegay caaa iyo taawuus iyo camr bni dinaariya buu ka sheegay laakiin jumhuurku sidaa aayadda daahirkeeday ku tegey marka milkulyamiin gaaladii maxaa ku bannaan way noo soo socota mushrikiinta kuma bannaan mushrikaadka waman takuunu tii ahaanaysay min dawilkitaabi kitaabka mid ka tirsan ahlu kitaabka markaa dee dawidani xaggii mudakarba ha noqotay dee ila waa koox oo isku jira rag iyo dumar iyo ahlu kitaabki markaa kuwaa tii ka tirsanayd weeyaan iyadu xallad xalaalbay u noqonaysaa xalaal bay ku noqonaysaa bimilkin milkulyamiin unbay ku bannaanaan duuna martiyaabi haddii ay tahay yani waa shaki la-aan waa tii addoonta ahayd sida noo soo socota markaa milkulyamiin tii addoonta ahay waa ku xalaalo waa laskaga istimtaaci karaa ninkii lahabuu ku istimtaaci karaa wa binikaaxi xallat ilxaraa'iru minhunna kuwoodii markaa xorta ahaana guurkii dee way ku bannaan waa la guursan karaa aaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum acaamukum xilun lahum wlmuxsanaatu min almuminaat wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaab weeyaan markaa muxsanaadka halkaas tafsiirka xaraairtii baa lagu fasiraya kuwii markaa xaraairta ahaa un baa bannaa ama kuwoodii markaa waxa weeyaan addoommaha ahaa iyaga lama guursanayo oo guurkoodii abu xaniife mooyaane intii kale ma ogolade min fatayaatikum lmuminaatna ka sii qaadanaya wa binikaaxi nikaaxibay xallat ilxaraa'iru minhunna kuwoodii xaraairta ahaa ay ku bannaan yihiin wbnu cumarin ibn cumar radi allahu tacaala canhuma yuxaadiru arinkaa waa ka digtoonaanaya waa iska ilaalinaya oo wuxuu yidhi laa aclamu shirkan acdama min an taquula ciisa rabuha markii aayaddii buu akriyey walaa tankixu mushrikaati xataa yumin markaasaa deetana dee la yidhi soo ahlulkitaab sowtan ah markaasuu yii laa aclamu shirkan akbar aw acdam min an taquula ciisa rabuha inay ciise rabbigeed ku sheegto wax ka weyn ma garanayo buu shirki ka weyn garan maayo markaa isagu waa diiday cumar laftiisa inuu diidaya waa laga soo guuriyey xudayfe iyo uu ku inkiray laakiin waa nooc ixtiyaa uune dee caamkiiyo khaaska waata markaa khaaska la hormariyo wa fii imaa'ihina maa taqadamaa addoommahooda in la guursado wixii aynu hore usoo sheegnay baa ku sugan oo tajwiizu nakxihinna guurkooda oo la banneeyaa lilkuufintama abu xaniifa ayuu sheegtayoo dee markaynu ka hadlayna addoon maxaa lagu guursan kara waa inay muslimo tahay waa kuwii shardiyay jumhuurku abu xaniifana waxaasoo dhan buu shardiyayne inaanu qabin unbuu shardiyayey marka abu xaniife dee wuu ogolaya addoommahoodii xataa in la guursado laakiin jumhuurkii ma ogola wa in la qafaasho gabadhan maaragtay waxa weeyaan gaalada ayaa yulqi nikaaxa musjala yulqi nikaax nikaaxii wuu burinaya u iyadoo la qabo nin uu qabo gaali oo de gaaladoodii baa la soo qafaashay oo maxbuus ahaan baynu u soo qabannay markaa guurkeedii wuu fasakhmaya oo walmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum in markaa uu fasakhmayo ayaa dee halkaa laga qaatay wa sabyuha in lasoo qabsado oo maarata maxbuusad ahaan lasoo qafaashaa yulqii wuxuu ilqaynaya an nikaaxa guurkeedii wuu ilqaynaya wuu ibtaalinaya musjalan muطlaqan sidii la doona maarata waxa weeyaan xaaladay doonta waa ku sugnaato wa qiila laa can maalik maalig waxaa laga sheegay mayma ilkayni oo nikaaxeedii lagu jiraya laakiin waa dee riwaayo markaa iska daciifa ah xataa madhab ahaan dee naskii aayaddana khilaafsan wlmuxsanaatu min anisa ilaa maa malakat aymaanukum wa fusila tafsiilna waa la geliyayoo maxaa la yidhi in tusba haddii lasoo qabto maca zawji illah maca zawjkeedii haddii maarata maxaabiista lagu soo wada qabto laysla soo qabto lam yabtuli nikaaxi guri maayo laakiin haddii keligeedun la soo qabtay nikaaxi wuu fasakhmaya sida ayaa qaba wansubhu linucmaani wabni xambal waxaa sidaa qaba xanafiyadii iyo xanaabiladii oo labadii laysla soo qabtay markaa nikaaxoodii sabiga keliya kuma eh, fasakhmaya bayii ila waa kuwana weli hadda waa isku axkaam marka iyagu waxay ka dhigayaan waxaa nikaaxa fasakhay shaaficiyada iyo iyo eh, ciddii la jirta waa maaligo marka muctamadkiisiiye waxay leeyihin mujaradu sabyiba ayaa maaragtay waxa weeyaan ay addoon ku noqonaysaa iyadii addoon markay isu bedeshana guurkii baa fasakhmay qof kasta oo xor ahaa gabadh kastaoo xorro ahay iyo qofkii xor ahaa markuu addoon isu bedelo nikaaxiisibuu fasakhmayaa bay leeyihin aayaddaa ninka fahmaya qolyahan kale waxay leeyihiin mayane inay kala tagaan oo kala xukun noqdaan baa guurkii fasakhaysa oo iyagiina lasoo qabsado oo fii xukmi arqayno isagiina uu dagaaladii xaggii ku halo kala daarta ay noqdeen ayaa nikaaxii fasakhaya laakiin hadday isku baab noqdaan oo labadiiba laysa soo qabsaday inoogu wada jiraan maxaabiistii nikaaxoodii ma fasakhmaya bay yihiin wa fii nikaaxi lmuxrimi bulaanu wainamaa jawazahu nucmaanu beydkani waa baynu kusoo marnay markii maxduuraatulxiraamka aynu markaa ku jirnay ayaynu dee soo marnay wamnac nikaaxan lisiwa nucmaani fahwa ladaa siwaahu duu bulaani halkana wuxuu yidhi wa fii nikaaxi lmuxrimi lbulaanu muxrimka nikaaxiisii bulaan ba ahaadayo waa mid buraya wainamaa jawasahu nucmaan waxaa markaa baneeyey oo abu xaniifa marka haddii koley dee rushdiga labada meelood ba ku sheegaya marka halkan labadiiba wuu ku soo arooray hadii da layskaga ekaysto waa ku filan tahay baan filay wadusaaabi abilana maa nakax limaalikin wa in yasixa sax wadusaaabi kii xanuunka u saaxiibka ahaa qofkii xanuunsanayay waa rag iyo dumarba abilanna maa nakax wixii uu guursado baailka xukun limaalikin maalik agtiisa wa waxaa kaloo laga soo guuriyey in yasixa hadduu bogsado oo aan u dhimanin xanuunkii saxa nikaaxugu asaxaya nikaaxulmariid baa la yidhaahdaa marka maalikiyadu aad bay ugu adag yihiin qofkan mariidkaa tasarufaadkiisa oo tuhmo sidiisaba maalig raxmatullaahi calayhi sadu daraa'ic waa kan dee qaacidada ay u tahay isagii xanaabiladaba itihaamkana aad buu sibaday dadka maqaasidooda xun buu kala dagaalamaa marka kaa aad bu wax badan uga hor in qof aan dhexalka ku jirin uu dhexalka soo geliyo u dan leeyay waa lagala dagaalamay in qof dhexalka ku jiray uu doonayo inuu meesha ka saaro dhexalkii uu ka qadiyo waa lagala dagaalamay marka ninkan xanuunsanaya ee xaaladiisu waa maradkii makuufka ah weyaan maradka hadii wax lagu diiday aragto waa maradka makuufka ah xanuunkii makuufka ahaa ee qofka looga baqayay inta uu ku jiro rag iyo dumar ma ogola gabadhiina ma guursan karto ninkiina ma guursan karo hadday guursadaanna nikaaxaasi nikaax faasida buu noqonayaa baail ah oo aan asaxaynin sidaa hadduu ku qabo deetna sidii ku dhintana dhaxalkii ma soo gelayso hadday iyada ahaydna oo yada iyadii dhimatana isagii dhaxalkii soo geli maayo wadusaqaami buu ku yidhahdo kii xanuunsanayay abtilanna maa nakaxa wixii uu guursado buri limaalikin maalik agtiisa laakiin qolyihii kale waxay leeyihiin maya axkaamtii kale awlaaddii maxaa laga yeelaya so nasarkii la sugi maayo nasarkii waa la sugaya meher waa la xukumiyo hadduu da dhacay waa nikaax faasida cala sida maalig ku socdo nikaax faasidka meher buu waajibin jiray markaa waxay leeyihiin waa caadi mushkilad malaha wa canhu waxaa laga soo goriyey imaamalik in yasixa saxa markaa mawquuf buu noqonaya weeyaalka waa la hakinayaa uno hadduu u dhintana waxaa caddaanaysa inaanu ansixin haddii uu ka kaca xanuunkiina inuu nikaaxi asaxay baa caddaanaysa wa abطil ilcaqda calaa muctada fain yaطa walow caqiiba alcidda famaalikun xaramaha calayh muabadan liqubxi ficlatayh wa abطil ilcaqda baailku xukun guurkii la guursaday ama caqdigii lagu xidhay calaa muctada gabadh ciddo ku jirta gabadh ciddo ku jirta dee waa binasi walijmaaci wey naskiiyo ijmaaciiba way xarimayaan guurkeeda fain yatahdara haddii inta uu guursado uu haddana weliba la aqalgalo uu jimaaco walow caqiiba alcidda ciddada un dabadeed ba hadday doontaan ciddadii u dhamaatay ba ha noqotay marka caqiib kollay qolyahan fuqahadu aad bay u isticmaalaan caqiibta iyo aadu socoto laakiin way ku mulaaxadeeyeen qolyihii luqawiyiintu oo caqiib caqib la micna ma aha bay yidhaah mucaaqib bay noqon kartaa ma caaqaba wixii shay ka cirbiye ka dambeeye bay noqon kartaa laakiin caqib la micna ma aha bay yidhaahdeen saxiixulmisbaax ilmuneeriya baa kamida ragga mulaaxadaynaya marka walow bucayda baad adoonta ku bedelo walow bucayda alcidda yani ciddada kadibba ha noqoto yani ciddadii oo dhammaatay markii uu guursaday ciddadii maarata socotuu guursaday lamuu aqalgelin intii ciddada ay ka dhammaanaysay markii ciddadii ay dhammaatay kadib ayuu la aqalgalay marka haddaba haddii uu jimaaco ciddada kadibba jimaacaasi ha dhacee famaaliku imaam maalik xaramahaa calayhi gabadhaa wuu ka xarimayaa mu'abadan weligii taxriim abadiya ayuu kaga dhufanaya liqubxi ficlatayhi labada fal ee uu sameeyey foolxumadooda daraaddeed iyadoo muctadaa buu guursaday haddana nikaaxiyoo baatila buu kula aqalgalay markaa labadaa hadduu jamciyo almucaamala binaqiidi alqasdi alfaasid ayaa markaa ay kula dhaqmayaan man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani deetana si abadiya ayay markaa xaaraan uga noqonaysaa buu yidhi ahar markaa cumar bin laga soo wariyana way markaa u xujaysteen laakiin jumhuurku waxay leeyiin waa xaaraan waa sax waxawaaweyn buu sameeyey hadduu ogaa inay ciddo ku jirto waa la xadaya waxadusinihi waa laga oogaya ilan waa arrin aan labsi ku jirin laakiin huwa min alkhuaab dadka haddana usoo geed fadhiisanaya ayuunbuu ka mid yahay waana sidii cali bn abi aalib iyo ay fatwoodeen waabtil icaqda calaa muctada walow caqiiba alcidda ciddada dabeed ma ha noqoto jimaacaas ha dhacee fa maalikun imaam maalik xaramahaa caleyh waa ka xarimay mu'abadan xaaluu markaa taxriimkaasi yahay liqubxi ficlatayh labada fal ee uu sameeyey foolxumadoo daraadu wajaaza waxaa bannaan tacriidun laha in loo sarbeebo in guur laga rabo fi inta muddadii lagu jiro intaku baa'inan weyn haddii ay markaa tahay gabadh markaa baa'in ah. inta muddadii ciddada ay ku jirto waa loo sarbeebi karaa in goor laga rabo laakiin waa goorma waa hadday ciddo baa'in ku jirto oo oonay rajciye ahay ama rajciyada iyada waxba ma bannaano cid markaa la hadli kartaa ma jirto walow muxidda buu yidhi halkan tu xataa ixdaad ku jirto oo eh, maaratay id gabadhii sida ama asaydiisii daba ha noqotee oo laga dhintayba ha noqotee waa loo sarbeebi karaa markaauga dhigaya de axkaamteedi baa ka culus baainadii baainada kale dee guurkii un ka xonanaya laakiin maarata cadarkii iyo waxaaso dhan iskama ilaalinayso tii muxidada ahayde wax iska ilaalinaysay xataa waa loo sarbeebi karaa sidii aayaddu ay tilmaantay aayaddu dambe tii laga dhintay baaba siyaaqa aayadku uu ka hadlay lilamati nikaaxu ama tacriidka iyo tasriix tasriix isagu ma banaana walaa taczimu cuqdat nikaxi xata yablga kitaabu ajar fima caradtum unbaa walaa junaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbat nisa intaasumbaa la fasaxay lilamati nikaaxu adoontii lilamati nikaaxu yabqa annikaaxu guurkii yabqaa wuu harayaa lilama adoontii wuu u harayaa oo nikaaxeedii wuu jirayaa in tubac haddii la iibiyo nin sayid adoon haystayba addoontiinun u dhisay iyadii ninkii markaa qabo ayuu haddana mid kale ka iibiyey iyadii madaxeedii guurkii marka maxaa uu noqonayaa wuxuu yidhi yabqaa annikaaxu guurkii yabqaa lilamati addoontii wuu u harhayaa in tuba haddii la iibiyo wa qiila waxaa la yidhi can bacdi saxaabati baa waxaa laga sheegay inqatac meere waa go waayo tasarufaadkii ninkan hore ayuu ka mid ahaa nikaaxan ninkii horena meesha uu ka baxay sayidkii hore sayid cusub baa yimid markaa tasarufaadkiisiina way raacayaan meesha ka baxayaan laakiin waa qowl daciifa fuqahadii islaamkuna ma ay qaadanin nikaaxaas iska baaqi waxaanaya faslan fi ankixat kufaar halkaas joog wsal allah wasalam cala nabiyina mxamedi wallah aclam